الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النسابوري رحمه الله تعالى xadaثna yaحyى بن yaحyى وcmr الnaaqid fii baabi الslmi slmka baabkiisii axaadiistii ka hadlaysay wayuqaalu slf slmna waa la dhahaa slfna waa la yidhaahdaa luqatu ahli اlciraaq iyo luqatu ahli اlxijaaz bay yidhahdaan salamku waxaa weeyaan tacjiilu الthamani wa ta'jiilu اlmuhman tacjiilu الthamani wa ta'jiil almuhman ama almabiic ama asilca muhmanka waa caqdi calaa mawsuufin fi dimma tilmaan la tilmaamay shaygaa isagae la keenayo qofkaasi dushiisayna saaran tahay caqdu cuquudu dhimam iyo cuquudu lacayaan iyo u qaybsamaan cuquudu caqdiga markaa caqdulcayn ma ahee waa caqdu dhimma suuraduna waxaa weeyaan in qofka uu u baahdo lacag in loo hormariyoo la siiyo qofka kalena uu u keeno alaabtii iyo mabiicdii iyo qalabkii iyo wuxuu u baahnaa ama xoola ha ahaadaan nool ama raashin ha ahaado ama wax maaragtay kale oo sifadiisu ay iltisaamayso indibaad oo suuragal tahay in la tilmaamo tilmaam aan hadhow iskhilaafaynin dharkii oo kale soo geli kara marka wax ama wax la beego ama la miisaamo ama la mitiriyo oo mitir iyo diraac iyo wax lagu sameeyo ama macduud cadadkiisaa sisfa ay la socoto la garan karo salam baa la yidhaahdaa litasliimi almaali fi lmajlis litasliimi ra'si almaali fi اlmajlis meeshaa la fadhiya caqdi uu ka dhacayo lacagtii ra'sumaalkeed baa lagu dhiibay saasaa selef loogu magacaabay selefna waa la yidhahdaa litaqdiimi ra'sulmaali ra'sumaalka horumarintiisa salafa sana loo yidhi waa isku macno marka lacagtaasaad siinaysaa anna waxaan kuu keenayaa raashin muddadaas mucayankana waan kuu keeni waa in muddadana la sheego ay tahay muddo macluumoo la garanayo muajal inay tahay bay qabaan jumhuuru ahlilcilmi caqdu salam oo keliya uu ku suuroobi karo idaa kaanat ilmabiicu mu'ajala xaallo inayna noqonaynin bikhilaafi ashaaficiya oo leh xaalladana wuu ka asaxaa liannahu mu'ajalka oo qararkiisa iyo jahaaladiisa waata haddii la ogolaaday in xaallo uu yahayna min baabi awlaa marka waa in la sheego shaygaa asaga eed keeni doonto tilmaantiisii hadduu yahay kiilihiisii intaasoo kiilo nooca hebelah midabkaas leh wakhtigaa iyo wakhtigaasna la keeni doono sidaasaad lacagta ku qaadanaysaa neef baan kuu keenaya xoolaha saa iyo saa tilmaantiisaas yahay waa tira noocaasoo kalea ah. baahidaana keenayso qofka waxaa laga yaabaa inuuna lacag haysanin dee deynna markaa toosaan uuna helaynin liannahu deyntu waa cagsu salam waa tacjiilu lmabiici wa ta'jiilu hamani in alaabtii iyo wixii lagu sii siiyo lacagtana lagaa sugo tan waxaa weeye lacagtii in lagu siiyo alaabtiina tilmaamahaasi aad ku keento hadduu qofku beereleeyaha beer leeyahay ama uu rabo inuu raashin keeno lacag buu u baahanayaa inuu sii qaato oo wax ku sii qabsado hadhowna uu raashinka noocaayo noocaa uu keeno hadduu yidhahdo beertaydaan kaaga keeni intaas oo maaragtay tan oo raashin ah oo beertiisa la cayino beecul cayaan ay noqoto ma bannaana jahaalo iyo qarar baa ku jira laakiin waa inuu yidhaahdo calaa dimmatii aniga qoortayda iyo dushayday saaran tahay beerta ba'dayaa ma ba'inaaba anaad iga taqaanaa raashinkaasi muddadaasaan iga taqaan inaan keeno walidaalika saxaabadu markii la weydiiyey beero meelahay nimankii aad wax u sii horumarin jirteen maa kunnaa nas'aluhum bay dhihi jirin inay leeyihin in kale maana weydiin jirin isagaa laga rabaa waktigii markii la gaaro wix inuu keeno laakiin haddii beer la yidhahdo beerta waa bi'i kartaa hadhow muran baa imaan karaya dood qaala raximahu llahu tacala marka beecu salam wuxuu mustahna ka yahay cuquudda iyo buyuucda shardigii ahaa inuu ahaado caqdi aan jahaalo lahayn qararkii iyo jahaaladii waxaan la ogeyn oo baycu maa laysa cindak waxaadan haynin oo majhuulahon la haynin ayaa la kala gadanaya waxaasaan keeni doonaa baa laleeyahay salamka iyo ijaarada iyo caqdulistisnaac iyo masaa'isha laga soo istidnaday ka mid tahay jawaasu salamna waxaa weeyaan dalla calayhi alkitaabu wasunna wa ijmaacu alumma intaba way tustay oo idaa tadaayantum bidayn ilaa ajali musaman faktubuuh ibnu cabbaas wuxuu dhihi jiray salamka ayaa loola jeedaa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya wa camru naaqid camru bnu bukayr walafdu liyaxyaa qaala camr wuxuu yidhi asagu xadaanaa wa qaala yaxya akhbaranaa sufyaan ibnu cuyayna xadaa iyo akhbara min siyaqi aladaabbay ka mid tahay duruqu taxamul bayna dabada ku haysaayoo qof walba qaabku wax ku soo xumbaaray buu hadhow taxdiidkiisa iyo ikhbaarkiisa noqon waa laba dariiqoo laba shayoo ishuwan wey siyaqu taxamul waxay farac ka tahay daraqu taxamul ilxadiid xadiidka qaabka ku soo qaadatay ma simaacu min lafdi sheekh buu ahaa ma qiraa'a cala shaykh uu ahaa ma ijaaz uu ahaa wagayriha min duruqi taxamul hadhow qaabkaad ku warinaysa marka xadaa ahbaaraha samica cancana qaala yaxya ahbaranaa sufyaan ibnu cuyaynata ibn abi cimraan alhilaali bn muxamed almaki can ibni abi najiix wasmuhu yasaar can cabdillaahi bni kaiir can abi minhaal cabdiraxmaan bni mucim ilbunaani abi minhaal can ibni cabaasin cabdullaahi bni cabaas bni cabdilmualib ibn cami rasuuli illaahi alhaashimi abulcabaas xabru اlumma wa tarjumaan اlqur'aan radia allahu canhu wa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi qadima annabiyu nabiga calayhi salaam baa soo galay almadiina madiinat almunawara madiinatu rasuuliillaah ayaa la yidhaahdaa nabigaa u bixiyey almadiina daaba dayba yarib baa la dhihi jiray intuunan islaamka ka hor marka magayahaasay hadda leedahay haddii laska idlaaqo almadiina laiska dhaho hadda wakaas qadima nabiyu sal almadiina madiinatu rasuulillahi bay ku dhexaysaa inta kale waa in la raaciyo wax lagu qaydaayo oo caddaynaya magaaladii madiinu nabigu soo galay waa hijradii barakaysneed ee sababta u ahayd diinta iyo guulaysiga diinta iyo inuu islaamka uu yeesho meel uu ka soo maaragtay ku aruuro oo qaacido ah muslimiintu ay iskugu tagaan meel kastoo ay joogaanba kadibna caasimad u noqota muslimiinta dowladda islaamkana ka aasaasanto dulmiga iyo shirkeena markii dambe lagu baabi'iyo nuurkii ka faafayna caalamkao dhan uu soo gaaray innagana ka mid eh. ahe umirtu biqaryatin taakulu lqura waxaa lay amray inaan u hijrooda magaalo magaalooyinka oo dhanba wada cuni doonto yacni nuurkeeda iftiinkeeda wada gaari joonan oo shirkigii iyo kufrigeeda o dhanba baabi'in doonta wahum magaaladaasuu nabigu galay reer madiina marka dhaqan bay lahaayeen beeray lahaayeen waxbay kala gadan jireen wahum reer madiina yuslifuun ay salaf iyo salam isticmaali jireen hormarsan jireen fi himaar fii bayci himaari lacagta beerta ayay sii hormarsan jireen asanata wa sanatayn hal sano iyo labo sano ayaa lasii shubayaa lacagtii beertaa asagaa ka soo bixi laheed ayaa laleeyahay horta siiho beertaa raashinka intaa leegyaana ka waayan ii keen fa qaala nabiga calayhi salaam markaa tasxiix unbuu ku sameeyey ee tahdiib iyo hagaajin wixii qarar iyo khusuumaad iyo keeni kara jahaalaad sii xun ayuu ka saaray nabigu dhaqankoodii unbuu u hagaajiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi man aslafa fii tamrin ninkii timir hormarsanaaya falyusrif ha ku hormarsado fii kaylin miis macluumin la yaqaano intaasoo miis iyo intaasoo koobo wa wasnin iyo miisaan macluumin la yaqaano ilaa ajalin muddana ha ku wado oo samaystaano ajalshaasoo macluumin la yaqaano shuruuddii bay ka mid taha waa shuruudu wixii hadduu yahay wax la miiso waa in intaasoo kooba la yidhaahdo haddii wax la miisaano intaasoo miisaana muddo macluuma waa in loo sameeyo hadduu wixii wax la mitirye layahay oo mxuu aha la diraaceeyana mitirkeedii iyo in la sama ogyahay weeyaan sida erkii oo kale qaala xadaanaa shaybaan ibnu faruuka qaala xadaanaa cabdulwaari ibnu saciidin can ibni abi najiixin wasmahu yasaan xadaanii cabdullahi bnu kaiir can abi minhaal wasmahu cabdiraxmaan bnu mucim ilbunaani can ibni cabaas cabdullahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal qadima rasuulu ullah rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam baa soo galay madiina almunawara anas binu maalik wuxuu leeyahay markuu nabiga soo galay magaaladaa way nuurtay markuu dhintayna nuurkii iyo iftiinkii baa naga damay saasuu saraaxatan u leeyahay wannaasu yuslifuun dadka hormarsanaya oo lacago la bixinaya raashinkaas keen mintaay intaas keen faqaala lahum rasuulullahi sala allah alay wasalam man aslafa falaa yuslif ninkii wax hormarsanaya yuuna hormarin oo deymanin ilaa fii kayli macluum miisku waa inuu macluum yaqaano wasin macluum ilaa jel macluum baa ku jirta marka beertoodii iyo waxaasaa loo diiday maana beertoon way gu'i karta way bi'i kartaa ama beertii ma gaarin wakhtigeedii murabaa imaan kara markii muddadii la gaaro weli beertii ma goyn buu dhihi karaa laakiin shareecadu mar walba waxay u sacyisaa oo ka hadashaa wax allaale wixii qadcu lmunaasacaad wa fasl khusuumaad doodaha wixii xidhayo soo afjaraya dooda ayay shareecadu u dejisaa qawaacid iyo nidaam qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya wa abu bakr bn abi shayba wa ismaaciil bnu salim jamiican can ibni cuyaynata sufyaan ibni cuyayna can ibni abi najiixi bi hada isnaad mila xadiidi cabdilwaari xadiidkiisii oo kale uu ibn abi najiix ka warinaayey sufyaan ibni cuyayna yaa mutaabicinaya walam yadkur ila ajalin macluumu sheegin qaala xadaana abu kurayb maxamed bnu cala hamdani wabna abi cumara maxamed ibnu yaxya qaala waxay yidhahdeen xadaana wakiic ibnu jaraax ibnu maliix aruaasi xaw xadaana moxamed bnu bashaar bin dar qaala xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy kilaahumaa can sufyaan sufyaan athawri weeye oo mutaabicinaya maanta sufyaan ibnu cuyayna inta badan waa isku dabaqo laakiin waxaa u dhow mararka qaar sufyaan athawriga ayaa hoos u dega sheekha labaad markuu sufyaan ibnu cuyayna marka qaar ori saddexaad buu dhacaya marar qaar in badanna waxaad arkaysaa isku wakti bay hayaan isku dabaqa wey walidaalika ismutaabicinayn hadda kilaahumaa can sufyaan sufyaanka waa thawri can ibn abi najiix biisnaadi mila xadiid ibni cuyayna soo maarti marka ibnu cuyayna mutaabicinayaa thawri baa mutaabicinaya sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq yadkuru wuxuu sheegayaa ilaa ajalin macluum buusa ku daray sida xadiidka hore baabu taxriimi alixtikaari ixtikaarku xaaraam weeye fil aqwaati cuntada iyo qutudaruuriga la ixtikaaro ixtikaarku waa xannimid iyo kaydin iyo bakaarin la bakaaroo la kaydiyo raashinka iyo quutudaruuriga intan waa fiqiga ay culammada qaar ka qaateen wailaa xadiidku kama hadlin quutu daruuri kama hadlin waxay dadku u baahan yihiin oo qof intuu aruuriyo suuqa ka soo gado oo soo aruuriyo deena uu bakhaarkiisa ku xidho isagoo og in xilli dhow ay kala guur noqon doonto oo ay raashinku cirkas ku shariiri doonaan doorashooyin baa soo dhow hadhow khalqal baa imaan doona iyo raashinihii baa kala xismi doona markaasuu soo saari oo leeyahayo waa kan isagoo qaali ka dhigaayo kor ugu qaadaya ma beer rooba baadi iyo jidgooyaa imaan doonti waxbaa maskaxda ku haya iyo maanka ku hayaa marka ama cudurro iyo amraad adduunka kale xeraa imaan doona waa sii bakaaranaya markuu irhaasaadka irhaasaadkii iyo muqadimaatulakhbaar markuu wararka sii dhagadhegaystay taasoo oo kale la qadar allah soo u dhaco marka raashinkii buu sii bakaari hadhow deena dadka ku qaaliyeenaya arrintaas marka ma bannaana xaaraam wey liannahu waa darar wadararun yuzaal dararkana in la zuudiya laga maarmaana waana xaaraam laa darara walaa diraar buu nabigu yidhi sala allah aleh waali wasalam waana awoodaha iyo suldooyinka uu iska leeyahay madaxda ay iska leeyihiin in ay dadka faragelin ku sameeyaan oo raashinka kaydka ee dadku ay haystaan dadka qaar iyo tujaarta qaar ay kaydaysanayaan wixii oo ay suuqu ka jiro raashin yari intii yareedan intii laiskugu imaaday tadahum fi lascaar suucirkii inuu marka uu kor u kaco oo celiili noqdo dhaqaalihii uu kor u adkaado yaa ka dhalanaysa marka in sicirbararka sabab loo noqdo lama ogolo in xag alla ka yimaado qadar alla ku yimaado waa masale kale oo haddii uu risqigii iyo beerihii iyo roobkii iyo yaraadaanoo raashinku sidiisa u yaraado taa waa midii nabiga u diiday calayhi salaam inuu tasciiriyo sacir lana yaa rasuulalla markay dhaheen noo siirgo goo noogo iarabigu waa sicir soomaalida sixir bay dhahaane sicir weeyaan noo yani sicirka noo gooyo intaan la dhaafina dheh in allaha huwa almusacir alqaabid albaasid buu yidhi ilaahay baa tasciiriya oo suuqa marna kor u qaada marna hoos u dhiga roobba hadduu jug dhaho beeruhu ay bataan wax soo saarka u bato wax walba ayaa iska dhici hoos u dhici oo dakhliga muxuu aha hoose iyo wax soo saarka gudaha uu wax badan uu ficnaado raashinkan qaaligaoo dhanba dhulka ku dhacaya laakiin hadduu qofku sabab u noqdo isagoo wixiibu intuu soo aruuriyo uu la sugo xilliyaha iyo xaaladaha adag uu la sugo taas way midda la diidan yahay dowladduna ay faragelin ku samaynayso qaala xadaana cabdullaahi bnu maslamata bnu qacnabi qaala xadaana sulaymaan yacni bnu bilaal can yaxya huwa bnu saciid alansaari qaala wuxuu yidhi yaxya bnu saciid kaana saciid bnu musayib wuxuu ahaa yuxadiu kii sheega oo warramaa ana macmaran macmar oo saxaabi jaliilah cabdulahi bnu naafic alqurashi almadani saxaabiyun kabiir saxaabi weyn weeyaanoo saaxibuhijratayna macmar ibni cabdillaah ayuu ka warramay qaala inuu yidhi macmarkaasi qaala rasuulu ullah rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi man ixtakara qofkii ixtikaara oo raashinka xaniba suu dadka uu qaaliyeeyo fa huwa khaati'un weeye mid gafay waa mid gafay oo dembi ku dhacay qofka asaga marka khaadi iyo mukhdi baa kala duwan mukhdigu waa qofka gafa biduuni camdin xamdi iyo kasla'aan ayuu la gafay laakiin khaadi'u waxaa weeyaan waa qof gafay bicamdin u ukas ayuu u gafay kaa wey midka la canaananayo man اxtakara fahuwa khaaطi'un waa qof dembiilaa wey laa yaxtakir ilaa khaadir waay kalena faqiila lisaciid baa waxaa lagu yidhi saciid ibnu musayib fainaka taxtakir sheekhow adigooba waa ixtikaartaayoo saliiddaada waata aad mararka qaar aad meel ku aruurisee qaala saciid wuxuu yidhi ina macmaran macmar oo sheekhaygii oo ibn cabdilaahi alqurashi aba alladii kaana yuxadiu hada alxadii xadiidka warramaya ka wariyey kaana yaxtakir asaga uu ixtikaari jiray say ku dhici kartaa marka arrintan inay xadiidkiina wariyaan ayagana ay dabamareeyaan horta qaacida guud qabso alcibratu maa rawa raawi laa bimaa ra'a cibradu waxaa weeye sideedaba xadiidka marfuuca ee saxaabiga iyo ruwaaddu ay warinayaan kaas matniga wey midka maaragtay cimrada ahee la qaato warka nabiga unbaa macsuuma kaas ayaa xalaal iyo xaaraanba laga qaataa in la qaatooda raacana ay waajib tahay qofkii khilaafa asaga ayaa su-aashiisa mas-uuliyadda qaadanaya waa qaacido guud laakiin meesha ma dejinayno kuma dejinayno masaladana ma dhahayno saciid iyo saxaabiga macmarba way gafeen oo xadiidkaasay khilaafeen ee waxaa lagu awilaa culammadu ka hadlaan ay dhahaan quutu daruuri ma aha waxay reeban jireen saliid iyo wax markaas laga maarmi karo oo subag loo haysto oo burcad loo haysto muxuu ahaa waxyaalaha kale ee lagu iidaanto loo haysto kaa saliiddaasay gaar u dhigteen baahina marka aynsan jirin ee ma aha cuntadii quutuldaruurigii baahida dadka ma ahayn waxay reebanayeen mana dhici karta xadiidka nabigu ay ayaga wariyeen ayagaba ay sheegayaan inay khilaafaan shiimada iyo dhaqanka salafka ee saxaabadu ma ahayn sidaas walaannahu atawiilu awlaa min alictiraad baa lihi attawiilu awlaa min alictiraad in walaalkaa mar walba maxmal wanaagsan aad hadalkiisii iyo ficilkiisa u raadiso lacallahu kada wakada aad tidhaahdo oad meelo wanaagsan ugu fasirto ayaa ka xun ayaa ka fiican oo ka wanaagsan inaad caarido ood korka ka saarto o tirahdo waa khaldan yahi qaala xadaana saciid bnu camr alashcafiyu qaala xadaana ismaaciil can muxamed bn cajlaan can muxamed bn camr bn caطاء can saciid bn musayibin can macmar bn cabdillaahi اlqurashiyi اlmadani can rasuuli اllaahi salى اllahu alيyh waalih wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi laa yaxtakiru ilaa khaadi qof khaadi oo kas u dembaabay oo dembi ku dhacay unbaa ixtikaar sameeyo oo raashinka dadka intuu aruursado hadhowna ku qaaliyeeya lama ogolo in wax xaaladaas markaa taagan lala macaamilaa la rabaa suuqa hadduu soo raqiisaba la soco hadduu qaaliyoobana la qaaliyow saa saan kula jir qaala ibraahim baa wuxuu yidhi ibraahiimkaasi waa ninkii ahaa abu sufyaan e, ee e, tilmiidu alimaamu muslim ahaa raawi alxadiid ahaa qaala muslim baa wuxuu yidhi sheekhiis waxadatanii bacdu asxaabina asxaabtaanada qaar baa waxay noo sheegeen can camar ibni cawna nooga warrameen can camar ibnu cawnna ay ka warameen habaranaa khaalid bin cabdilaahi inay dheheen khaalid bin cabdillahi daxaan can camr bn yaxya can moxamed bn camr can saciid bn musayibin can macmar bn abi macmarin axadi bani cadiy kacbaha qaal qaala rasuulu llah rasuulka calayh salaam wuxuu yidhi fadakara bimili xadiidi sulaymaan binu bilaal can yaya yaxya bnu saciid xadiidkiisii oo kale sulaymaan binu bilaal xadiidkiisi uu yaxya ka wariye oo kale ayay sheegeen mutaabaco wey marka ibraahim markuu muslimku yidhahdo bacdu asxaabina waxaa weeyaan waa jahaala ku sugan lama garanayo bacdiga waayo saas darteed culummadu ma ogola in sidaasi qofku uu yidhaahdo xataa hadduu dhaho fiqa ii warantay inuu magaciisa sheega mooyeene jahaalay ku xumbaaraan liannahu qad yaquunu hiqatun cindahu daciifan cinda alaakhariin in cillo loo helo laga yaaba sabab lagu daciifiya la helaa dhici karta laakiin middanay muslim raximahullah mutaabacuu ku keenay xadiidka labadii hore sanadii hore unbay xoojinayaanoo caddaynaya marka waxba dhibaato ah ma laha bacd alimaam abu daawuud fii sunanihi wahb binu baqiya can khaalid bin cabdilah buu leeyahay waa caddeeyey bacdigaas qofkuu yahay baabu nahyi waxaa layska reebay can alxalifi dhaar fil bayci lagu dhaarto inaad wallaahida ku hayso un beycaadii iyo dhaartaadii ood mar walbaba dhaarun ku socodsiiso arrintaas lama ogolo waxfaduu aymaanakum ilahi waxfaduu aymaanakum dhaarta xifdiya oo ilaaliya oo iska undhaara ma ahee wixii markaasi daruuro ama dan ay keento xaqana adi aad ku taagan tahay caddayna u haysato ayaad ku dhaaranaysaa haddaad markaa muddacalayhi noqoto ama loo baahdo marka dhaartu filbeyci ma wanaagsana xataa haddaad run ku sheegi inaad afkaada barto ood mar walba wallahi ku hayso suuq aad beecshiradaada ku socodsiiso ma banaana qaala xadaana zuhayr bnu xarbi qaala xadaana abu safwaan amawi abu safwaan alumawi wasmuhu cabdullah cabdullahi bnu saciid ibn cabdilmalik dimishqi ayaa la yidhahdaa abu safwaan alamawi cabdullahi bnu saciid xaw xadaanii abu aahir waxamara bnu yaxya tujiibi qaala ahbarana ibnu wahbin cabdullahi bn wahbin almasri kilaahuma can yuunus can ibni shihaab azuuri can ibni musayib an aba hurayrata qaal samictu rasuula allahi sala allah alay waslam nabigaan maqlay yaquul asagoo leh alxalifu dhaartu manfaqa waxay socodsiisaa oo bixisaa lisilcati badeecada badeecadayd bixinaysaayoo waxaa weeyaan infaaqa waxaa weeyaan yan bixin way suuqibay ku furaysaa manfaqatu lisilca badeecaday bixinaysaa oo haddaad dhaarato qofkii muslimkaa ah, dhaartaadii buu qaadanaya intaasaan wallahi ku soo gaday anig wallahi intaa ugu soo jeeda wallahi waa shay fiicanoo qiimo badano quality wanaagsanoo mehel bay ka timid wax dadka qofkii markuu aad dhaarato uu kaa rumaysani dhaarta markaa beeca suuqa way socotiini laakiin maxaa dhacaya mamxaqatun liribxi ribxii iyo faa'iidadii aad ku heshay dhaartaasi way baabiinaysaa dhaartaa baabiin mamxaqa sida ribadii oo kale ilahi u yidhi yamxaqu allahu riba ribadu ilahay wuu baabi'iyaa wixii heshay oo dhaqaalo badan soo jiiday laakiin maxaa ka imaaday baaba iyo barakala'aan marka dhaaruhuna waa sidaas oo kale gaar ahaan hadday tahay dhaar aan beenah oo aan run ahayn iyadu waxaa weya waa sii xun tahay qaala xadaana abubakr bin abi shaybata wa abu kurayb وإسحاq بن ibrahim الxandلي wlفظ لبn abi shaybة qaala isxaaq isaga wuxuu yidhi akhbarana wqaala akhraan xadaثana abu usama wasmuhu xamaad xamaad bn usama can اlwliid bn kaثiir can macbad bn kacb bn maliki can abi qataadة alansaariy xaariث ibn ribciy radi اllahu canه وarضaah anahu samca wuxuu maqlay rasuul اllahi salى اllahu alيh alih waslm nabigoo yaquulu leh إyaakum dadow waxaad iska ilaalaysaa oo niga digayaa wakaraة اlxarifi dhaarta badan fi lbayci beyca aad dhaarataan wallaahida ku haysaan fa innahu dhaarta badan yunfiqu wax waa bixinoo beycii iyo suuqii waa kuu socodsiinaya uma maxaa ka dambeeya uma yamxaqu waa baabi'inaya haddana barakadii baabi'inaysa wixii intaadaan faa'iiday xaggee ku dambaysay iyo dhibaato iyo wax kale ayaa soo bixi kara <clears throat> baabu shufca shufcadii buu ku saabsan yahay shufcadu waxaa la yidhaahdaa waa damu nasiibu shariikihi ilaa mulkihi damu nasiibu shariikihi ilaa mulkihi ninka qofkaas shirkadda aheedee nasiibkiisii ood xoolahaada ku darsato beec iyo caqdina aad ogu darsataa la yihahdaad wixii aad dib ogu celiso qofkii kale <clears throat> waxaa la dhahaa shufcabay mana shafci baa laga keenay oo qofka markii keligii u ahaa witr buu ahaa markuu intiisii ku darsado intii saaxiibkiisina shafci buu noqday marka shufcadu suuradeedu waxaa weeyaan dad shuraka ah oo wax isla leh waxa asaga ahana mid ka kamida uu wixiisi dabcay inuu bixiyo waa wax markaa aan kala qaybsanayn oon xuduuddeeda ayna kala baxsanayn wadooyinna aan kala layn hal wada iyo hal xuduud unbay leedahay shayga sidaasahee shirkadda lagu yahay hadduu axadu shuraka dadkii shurakada ahaa ee shirkadda ku jira midkood uu yihahdo aniga waan baxayaa waxaygina waan gadanayaa waxaa laga rabaa inuu u sheego dadkii wax la lahaa oo yidha war intaydii intaas igu soo hagaagiye ii soo celiya haddii u soo celiyaan fadaak waa sidii larabey muran waa isku dhammaaday laakiin haddii u soo celin waayaan loona sheego waxaa u bannaan in qof kale uu meesha soo geliyo yidhaahdo sahmigaygii iyo qaybtaydii kaalay gado adigana meeshii soo gal saasaa u bannaan marka ma hadli karaan shurakadii laakiin hadduuna isagoon u sheegin uu iska gato markaasay shufcadu imaan isagoon shurakadii u sheegin unbuu qof kale oo shurakadiiba aan ahayn oo waxaa la arkay dhinax ka maamulaya shirkadii oo soo fadhiistayba warwaase haddii la yidhina wuxuu yidhi anigu xoolahan wax ku leeyahay oo sahmigii hebela ah intaa intaa ahaabaan gatay marka waxaa weeyaan shurakadiiinaan ka mid ahaa ee soo dhowaada ayuu dhinac ka soo fadhiistay qofka asagaa ah waxaa bannaan dadkii meesha ku sii jiray ee siyaanada lahaa ee sii joogay shirkadda ku sii jiray ayaa awoodda la siinayaa maxaa yeele qofkan cusub wuxuu keeni karaa darar buu keeni karaa shirkaddii buu khalqal iyo buu keeni karaa dabeicadiisii baan lala qabsan karin saas darteed baa awoodda la siiyay kuwii ku sii jirayoo inay dhahaan meeqow kaa siiye hebel intaa shirkadiiyo sahmigii intaa qabsa intaaba bax isagoo mayaloo diidan baa lagu xukumayo leeyahay waad baxaysaa biqowlihi calayhi salaam laa darara walaa diraar in marar iyo dood iyo hadhow ay imaato qof aad jiiraan noqon karin oo hadhow khilaaf badan kula taagan ayaa soo geli kara meesha sidaasay shareecadu ogolaatay mar walbaba shareecadu waxay ka dagaashaa khilaaf wixii keeni kara iyo darar iyo dhibaato ayay iska sii hordegtaa shufcaa marka la yidhaahdaa shubcadaa marka jumhuur ahlicilmi waxay qabaan shuraka in loola jeedo shubcatuljiwaar inayna bannaanayn oo qofka dariskaada ay ah, kala waddada tihiin ay kale xuduudda tihiin ay kale albaabka tihiin booskiisaas wuu gadan karaa kaana idan qaadan maya adiga laakiin xanafiyada waxay qabaan sida qofka shurakada ee shirkadda oo kale weeyaan waana maxaa yeele ciladiina waa ku jirtaa qofka jiiraankaada hadduu iska gato qof kalaa soo geli kara oo dhibaato badan kuu geysan kara oo deras xun ah deris xun dariska xun oo magaalooyinka iyo daarulmaqaamna aad bay u daranta u xun tahay tanaa marka mid weeyaan buu leeyahy imaamu abu xaniifa xadiidkiina waa qaadanaya uu soo dariish nabig alai slam uu yidhi aljaaru axaqu bisaqabihi aljaaru axaqu bisaqabihi lafduljaar ayay qaateen oo daahir wuxuu ku yahay jaarkuna jaarka mulaasiqa ee kugu dheganaya dariska kula ah kaasaa daahir u ah laakiin daahirka asaga ah ee tusaaya laba macano mid kamida ah, raajixiisa tusaaya haddii midka marjuuxa loo helo qariino saarifa ah marjuuxi baa raajix noqonaya jamhuurta marka waxay leeyihiin xadiidkaa kale ee faidaa waqacat alxuduudu wa duruq kaasaa lagu yaa caddaynaya in daahirka aljaaru axaqu bisaxaabi aan loola jeedin jaarkii dariska ahaa ee shurakadii loo wado li'annu dariskaasi xududat uruq surfati uruq xududat alxuduud xuduudna waa jirtaa duruqna waa la kaleeh marka jamhuurtu waxay qaadanayaan lafdiga aljaar muqaabilkiisa oo marjuuxa daahir iyo mawil buu leeyahay mawilka oo marjuuxa ayay qariino u heleen saarifa oo xoojisa oo xadiidkaa kale ah kaasaa marka jumhuurtu qaateen deris meesha ma soo geli karo abuu xaniifa matalan wuxuu leeyahay aljaaru iyuu ku dhacayaa daahir ahaan deriska caadiga la yaqaano ma shirkad baa loo isticmaalaa marjuux baa loogu isticmaalaa raajixu waa deriska saasaan asalah hadduu lafdigu uu maarata leeyahay lafdi daahirah daahirkaasi lafdiga marjuux raajixa la qaadan marjuuxana baa laska tuuraya ilaa idaa xafat calayhi alqaraa'id sawaarif inuu yeesho mooyeene qaala xadaana axmed bnu yunus qaala xadaana uhayr zuhayr <clears throat> bnu mucaawiyata abu khaytama qaala xadaana abu zubayr maxamed bnu muslim can jaabir bni cabdillaahi xaw xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana abu khaytama mara zuhayr buu ku yidhi abu khaytama haddana ku yidhi waa isku hal ogow can abi zubayr maxamed bnu muslim can jaabir bni cabdillaahi qaala jaabir wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi man kaana lahu shariikun ninkii shariig u sugnaaday fii rabcatin dhul iyo boos iyo guri bay isku leeyihiin rabcada ardadana waa la yidhahdaa booska guriga dhisanna waa la yidhahdaa aw nakhlin beer timireed bay isku leeyihiin falaysa lahu ooma bannaana qofkan shariiga an yabiica inuu iska gado intiisii qof kale ka iibiyo xataa yu'dina ilaa uu ka ogeysiiyo shariikahu qofkii la lahaa war beerta intayda waan gadi rabaa dhulkayga waan gadi rabaa gurigay qaybtayda baan iibin rabaa ilaa uu ka dhaho fa in radiya qofkii shariig ahaa hadduu ku raadi noqdo oo uu yidhaahdo waa dhibaato male akhada waa qaadanayaan wain kariha hadduu nacana taraka waa ka tegayaan marka ama uu ka qaadan ama wuxuu leeyahay qofkaa rabta ka gado qofkaa rabta ka gadu leeyahy laakiin isagoon u sheegin hadduu qof soo geliyo baabu shufca imaan waa la foocin karaa waa la bixin karaa qofkan cusub xadaana abubakr bn abi shayba wmoxamed bn cabdillaahi bn numayr waisxaaq bn ibraahiim walafdu libni numayrin qaala isxaaq abarana waqaala isxaaq abarana waqaala min akhaarani xadaana bn idriis alawdi <clears throat> qala xadaana ibnu jurayj cabdilmalik can abi zubayr can jaabir bni cabdilaahi qaal jaabir wuxuu yidhi qadaa rasuulu llah rasuulka ilaahi calayhi salaam wuxuu xukumay bishufcati shufcadii wuxuu ku xukumay fii kulli shirkatin shirkad kasta oo lam tuqsam la qaybinin rabcatin dhul aw amase xaa'idin beertimireed beer xaa'idku xalla beerta oodan laa yaxilu lahu uma bannaano qofku an yabiica inuu iska gado xataa yu'dina shariika qofkii meeshan lalahaa ilaa uu ogeysiiyo fa in shaa akhada markaa ha qaato hadduu rabo oo u baahan yahay وإن shaa taraka maa ka tago hadhow war waad gadan kartaa waxaadii fa idaa baaca hadduusa iska gado walxaal lam yudinu uunan ogeysiinin fa huwa shariikii meesha ku hadhay yaa xaqu bihi oo wax qanimo badan min ahaani qofkan labaad ee meesha soo gelaya qaala waxadaana abu daahir axmed bn camr bnu sarx qaala ahbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahbin almisri can ibni jurayjin cabdilmalik bn cabdilcaziiz ana aba zubayr maxamed bnu muslim ahbarah annahu samica jaabir bn cabdillahi uu maqlay intii duruqeen soo maraynay can jaabir buu ku lahaa can jaabir abu zubayr riwaayadan waxay kuu faa'iidaysay samica jaabira simaac buu kaga qaaday marka abu zubayr waxaa lagu yaqaanaa min mudallisa buu ahaa qofka mudalliska ana xadiidkiisa ilaa uu samiico iyo xadao sheego xadiidkiisa lama qaadanayo abu zubayr marka waxaa weeyaan can wuxuu ku soo wadoo dhanba wuxuu ahaa qof uu simac kaga qaaday oo jaabirah marka cancanadiisii mudallisnimadii laga cabsanayey ama qof kale meesha ku jiraa meesha way ka badbaaday waa laga badbaaday cabsidii waa laga baxay annahu samia waana sidaasoo abu zubayr axaadiistiisa uu jaabir ka warinayo fii saxiixi muslim dhammaan simac baa lagu xumbaarayaa simac baa lagu xumbaari annahu samica jaabir bna cabdillaahi yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ashufcatu fii kulli shirkin shufcadu wax kasta oo laisku leeyahay fii ardin dhul ah aw rabcin ama dhul ah ama muxuu ahaa guri ah aw xaydin beer ah ayay gashaa laa yasluxu ma bannaanaan yabiica qofka inuu iska iibiyo intiisii iyo qaybtiisii xataa yacriba ilaa uu bandhigo u sheego calaa shariikii ninkii ay shirkadda ahaayeen fa ya'khuda markaa uu qaato yidhi war anaaba kuu celini aw yadaca uu ka tago dho qofkaa rabta soo gasho fain abaa hadduu diido fa shariikuhu oo qof kale uu iska soo geliyo isagoon shariikiisa u sheegin fa shariikuhu qofkii lalahaay meesha ku haray yaa xaqu bii ooga xaqnimo badan qofka kale xataa yuudinahu ilaa uu ka ogeysiiyo baabun wuxuu ku saabsan yahay arzi khashab khashabka iyo qoryaha iyo geedaha iyo tiirasha in la dhex mudo oo lagu dhex mudo ama la dul saaro fii jidaari iljaari deriska jidaarkooda masaladaasuu hadda ka hadlaya deris baad leedahay deriskaasna derbi buu leeyahay derbigiisaas uu asaga samaystay ee dhexda uu gashaday haddaad shirkad ku leheedeen oo derbiga wada dhisateen waa wada leedihin qof wal dhinaciis uga isticmaali laakiin deriska hadduu leeyahay oo asaga uu derbigan la imaado oo samaystay oo ku dhistay meeshan wax ma kor saaran kartaa derbigiisa Ah, balbalaad rabtaa inaad dhinacaada ka dhisato meeshaad xaggaana ka dhisi leed xaggaana ka dhisi leed derbiganaaba ii dhisan baa tiri kiisi baad geedihii kor saaratay oo waxaysatay ma ahee derbigiisii baad dhex tonsatay geed ood wax ku qabsanaysaa ood rabtaa inaad wax ku xidhato ama aad wax ku tallaalanaysaa arrimaha noocaasoo kale u ka hadlayaa waxyaalaha markaa shareecadu ay ku boorisay jiiraanka dadka dariska ah inay wada macaamili karaan waxyaalaha noocaas oo kalea derbigan haddi uunaan dhibaato soo gaarayn oo uu u gegsan karo u adkaysan karo wixii la kor saaro ama wixii lagu qabsado waxba uuna dhibaato lahayn jiiraankaadi waad u tasaamuxi waad u daynaysaa oomana diidi karti oomana diidi karti xuquuq kugu leeyahay weeye oo ilaahay uu siiyey marka waxaa weeyaan wax dhibaataana kuma geysanayo bale waxaa laga yaabaa darbigii inuuba faa'ido kasii qaadaba oo haddii korka wax laga saaro roobkii ku da'ayey iyo qoraxdii ku dhacaysay iyo dabeeshii ligligaysay wixii o dhan baaba laga dadayba marka sababaad u diidda maleh laakiin hadduu derbigu uu dumaayo tabar lahayn ama uu maarata dhibaato iyo darar kale kaa soo gaarayo waxaa la kor saaray marka ayada waxaa weeyaan laa darara walaa diraar weeyaan oo in qofkaa la dhibo calaa xisaabi alaakhariin qolo kale si ay u faa'iidaan ku in la dhibo ma banaana mustafiidku lawal waxaa la rabaa kan darbigale inuu faaidaysto haddii kale dhibaato ayna soo gaarayn qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can ibni shahbazuuri can yacrib cabdiraxmaan bni hurmus can abi hurayrata dawsi radi allaahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi laa yamnac axadukum axadkiinyuuna diidin jaarahu dariskiisii an yakrisa inuu qotonsado tallaasho dul saarto khashabatan fii jidaarihi fiidan macnaa calaan way noqon kartaa calaa jidaarihi inuu kor saarto jidaarkiisi geedo kor saarto ama kor dhisto yuuna diidin waxyaala noocaas oo kalea jiiraanku inay indhaha kala laabtaan baa fiican oo ay isku tasaamuxaan oo ay wada yeeshaan ayaa wanaagsan qaala uma yaquulu abu hurayra abu hureyre xadiidka nabiga ka wariyey calayh salaam ayaa wuxuu leeyahay dadkii uu sheegayay wakhti dambe oo maxuu ahaa bani umaya madaxda ay ahaayeenoo uu madiina isaga laftirkiisa mararka qaar uu ka noqday oo ka noqday oo madax ka noqday ayuu abu hureyre u sheegay niman meel fadhiya markaasay madaxa foorariyeen nakasuu ru'uusa madaxooday foorariyeen markaasuu hadalkan ku yidhi maa lii araakum maxaa igu dhacay oon araakum inaan arkaa canhaa sunnadii nabigan inii sheegay inaad mucridiina ka jeesanaysaan sababta aad madax u fooririseen ee inaad aqbashaan ood fulisaan odaad aqbashaan aad u diideen bal maxay tahay buu wallahi baan ku dhaartay waan dhaartay u goodiyey la armiyanna waan gani oon gani bihaa shaqadan iyo howlahan bayna aktaafikum garbihiinna korkeedaan saaraya bayna aktaafikum garbihiinna dhexdooda ayaan saari shaqadaa waa inay fushaa qofkii jiiraanahoo diidaa inuu dariskiisa derbigiisa isticmaalana asagaa xoog lagu saari weliba oon ku maaratay ku khasbaynaa buu wallahi la armiyanna bihaa bayna aktaafikum bihaadan dambe shaqadii iyo mxuha khashabadii iyo waxaana loo celinaya haddii maaratay sunnadii loo celiyo waxaa la dhahaa waxay noqon laheyd bihaa meesheedii wuxuu dhihi lahaa yani laarmiyana bihaa bayna aktaafikum bayna aktaafikum madheheen amaama aktaafikum udhihi lahaa amaamakum u dhihi lahaa amaamakum sunnada hortiinan yaan dhigayaa ee bayna aktaafikum garab garbaha iyo dhabarka yaa mara dheheen marka abu hurayra radia allahu canhu ardaah wuxuu ka wadaa inay waajib tahay in la aqbalo jiiraanka derbigaa inay kula isticmaalaan haddii darar iyo dhibaato ayna ku soo gaarsiinin lakiin hadduu dhib soo gaarsiinaya waxa uu ku dhisay boloodkaadi iyo booskaadi ay dhibaato u keenayso geedaha uu qotonsaday caleyntiisii iyo laamihiisa dadka dariska ay dhibayso derbigiiba uu sidaa ku dhibaatoobayo ku dubi karo waxyaalaha noocaasoo kale hadday qofka dhib ka soo gaari lama aqbalay dhib la'aan soo ma aha derbigaa asaga ah waxaa weya dhinacan ka isticmaalaysa dhinac kale ka isticmaali waad wada leedihiin mana diidi kartid saa weeyaan abu hureyra marka uu sidaan leeyahay marka waa maruu amiir ahaa oo magaalada madiina madax ka ahaa markaa wy marka uu goodinayo leeyahy la armiyanna biha bayna aktaafikum qaala xaddaana zuhayr bnu xarb qaala xaddaana sufyaan ibnu cuyayna xa waxadana abu daahir waxarmala bn yaxya qaala waxay yihahdeen akhbarana ibnu wahmin ahbarana yunis xa waxadana cabd bnu xumaydin qaala akhbarana cabdurazaq ahbarana macmar ibnu raashidin kulluhum can zuhri bihada isnaad bayr ku wariyeen naxwo wax lamid ah kaa hore aan soo maray yani zuhri ardadiisii aad soo martay uu ka horgal ahaa maalik ibnu anas abu cabdillaahi maalik baa la mutaabicayn oo sufyaan baa la mutaabicayn oo raggaasoo dhan baa mutaabacadu ay ku dhacaysaa yunus iyo ayagal eh, waxbay mutaabicinayaan baabu taxriimi ulmi dulmiga xaaraannimadiis wa qasbil ardi dhulka oo la dhaco wahayriha iyo wixi aan dhulka ahayn dhacah waa qof yani xoog wax ku qaatay oo shan cad iyo afcalaaca ku qaatay baa qasbi la yidhaahdaa haddii qarsoodi iyo isagoo maarata isqarinaayo tabar iyo taagu isku soo muujiya aan lahayn si qarsoon xoolaha dadka meesha ku jira la baxana saari baa la tuug baa la dhahaa saariq baa la hadduu intuu oo intuu qaato uu deena cagaha wax ka dayo hadduuna cararin waa la qaban lahaa waa laga xoog badan lahaa lakiin wuu cararay muktalis muntahi baa la yidhahdaa waa nin maaratay la farbaxsaday qasbigu waxaa weeye intuu dhacay yuu halkaa taagan yahay o waxaad goyn karta go ayuu leeyahay waa dhac wey xaaraam weeyaan dulmi weeyaan dulmiguna waa kabaa'iru dunuub dunuubta waaweyn ayay ka mid tahay dayib xadaثna yaxya bnu ayuub wqutayba bnu saciid wcaliy bnu xujr qaluu xadaثna ismaaciil huwa bnu jacfar can alcalaa bn cabdالraxmaan can cabaas ibnu sahl cabaas ibnu sahl bnu sacdin sahl ninkii loogu kunyeeyo abulcabaas la dhishi can saciid bn zayd bn camr bn nufayl ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam qaal man iqtadaca shibra taaka qadar dhan intaa ka leeg oo min alardi dhulkaa ninkii goosta dulman gardarri iyo dhac ku qaata dawaqahu allah ilaahay wuxuu qoorta u geliyaa iyahu asaga yowma alqiyaama maalinta qiyaama min sabci ardin toddobada dhul todobada ardaa luqunta loo gelinaya waxaad garanaysaa kabiira min alkabaa'ir cuquubadii waa disaan loo adkeeyey dhul dadeed in la qaato oo la dhaco oo soodin riix la sameeyo waa dembi weyn oo kabaa'iroo lagu naargalo wey bale nabigu ugu lacanaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lacana allaahu man ayara manaara alardi lacana allaahu man hayara manaar alardi manaar macnaa calaamaat alard soohdinta qofkii bedela sidee ka leexiyaan lacanada ilahay ku dhacdo lacanadduna waa dembi weyn weeyaan oo